ayaa jirta laba wow oo waxa ka dambeeya la rafciyo laba wow oo waxa ka dambeeya la nasbiyo laba wow oo waxa ka dambeeya la jaro waawun calaa xasabi maa qablahaa waawun dukhuuluhaa kacadamihaa sideedaas isagaa sida kuugu dhigay laba wow oo waxa ka dambeeya la rafiyo laba wow waxa ka dambeeya la nasbiyo laba wow waxa ka dambeeya la jero wow maa bacdaha cala xasabi qablaha qablahaa waa cadifada ila waxa isku cadfay waxa ka hore wax ka dambeeye waawun dukuuluha kacadamiha ah, waa waawda faaidada sagaalkaas wow waa jirta sideedaas wow waa jirta sideedaas wow ayaa jirta annawcu nawca asaabicu toddobeeya ma ladii kii wey ya'ti ku imaana calaa tamaaniyati awjuhin sideed w sideed wej macnaha sideed macno wey wa huwa maagaasu alwaw wawowdii wadaalika tusaalihii ana lanaa wadaalika arrinkaas wadaalika waxaa lagu ishaaraa in wowdu sideed macno ku kooban tahay wadaalika arrinkaasu haabitun waa sugnaaday khabarkiiyo maxduufa soo qadaro annadaas xarfu jar aa ku jira qiyaasaa loo xadfaa xarfu jarka anta iyo anada qiyaasaa looga xadfaa masderka lagu jarayo masderka lasoo dhalaaliyana xarfu jarka lagu jarayo xarafkaas qiyaasaa loo xadfaa marka waxaad tidhaahdaa wadaalika arrinkaasu taabitun waa sugnaaday ana lana liana lanaa waxaa annaga noo sugnaadeen haddaan naxwooleynahay waa waaweyni laba wow labada wowo yartasixu uu godmaayo maa bacdahumaa waxa ka dambeeya waxaan leenahay laba wow oo waxa ka dambeeya uu rafcismayo wahumaa labadii wa wownisinaaf weye naxwu linubayina lakum inaan idin caddayno daraaddeedu ilaah yidhi ha ku cadfin marka waxaad tidhaa wa nuqiru waa sugaynaa fi arxaami riximyaalka waxaan ku sugaynaa maa nashaa waxaan doono isku xadfimada dhihi maydi linubayina lakum inaan idiin caddayno daraaddeed oo wanuqiru aan sugno dhihi maydi dila wanuqiru lama dhihino wanuqiraxa la dhihila day isku xasfan yihiin ee maxaa leedahay linubayina lakum inaan idiin caddayno daraaddeed wanuqiru waa sugaynaa fil arxaami riximyaalka dhexdooda maa nashaa waxaan doonaan ku sugaynaa marka wowda wanuqiru ku jirtaa waa istinaaf wow istinaaf jumla istinaafiya maxaan horay usoo ogaanay aan kusoo ogaanay labay noqotaa inaan waxbaba ka horreyn iyo war waa ka horreeya laakiin ixraam ahaan iskuma xirno haddana waa sidii wowda istinaafka waa labadi waa labadii waa labadii waxbaba kama horreya hadalkaba iyada laga bilaabo ama kalaam waa ka horreeya laakiin tacalluq kama dhexeeya xagga ixraamka tan waa nuucaasoo hadda kalaam waa ka horreeya laakiin tacalluq kama dhexeey waxaad leedaha waa nuqiru waa sugayna Ah, sidaasaa iska leedahay fainahaa wowda war muqiru ku jirta weeye fainahaa wowdu low kaanad hadday usugnaa laheed lilcadfi cadaf lam tasaba waxaa kor dhigmi lahaa alficlu ficilka ficilka ka dambeeya muqiru waa nasbismi lahaa hadday xarfu cadaf oo nubayina lagu cadfi lahaa wowdii koobaad waa taasoo waxa ka dambeeya la rafcin jiray wowdii labaad iyo waa waaw xaali ah, wahuwa lwaaw ila fiiri wuxuu ahaa midka koobaad waaw listinaaf iyo wa waaw lxali wahumaa labada wow waaw listinaaf weeye iyo waaw lxaali saasay iskugu cadfeen tii labaadoo waxaa ka dambe la rafci jiray saddex magacay leeda waaw lxaal wuxuu ku yidhi wa waaw lxaali weeye wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa waaw libtidaa waa la yidhahda waaw alxaalna waa la yidhaha waaw libtidaana waa la yidhaha ayda noqosha magac saddexaaday leedahay waxaa la yidhaha waaw isagaa soo wada saddex magacay leedahay waaw xaal waaw ibtidaa waaw id waa saddex waaw xaal waaw ibtidaai waaw id wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa waaw alibtidaa ayda noqoshay naxwu jaaa zaydunaa yimid walxaal ayuu yimid ashamsu qoraxdu daalicatun midii soo baxayda ay tahay wasiiba weelhi yuqadiruhaa wuxuu ku qadaraa id uu ku qadaraa waaw idaa la yidhahda waa uu ku qadaraa macnaheeda sharaxaan ku sharxayna xooga halkan laguma fahmayo id aa lagu qadaraa macnaheedu maaha id ay isku macno yihiin maaha ah, maaha ee macnaheedu waxay tahay id waxa ka ka horeeya qeyd u waawlxaalna waxa id waxa ka dambeeya waxa ka horeeya qeyd u yihiin waawlxaalna waxa ka dambeeya waxa ka horeeya qeyd u yihiin waa waanagi dhihi jirnay alxaalu waصفu lisaaxibihaa qaydu licaamilha idna waa noocaas oo kale id waxa ka dambeeya waxaa ka horeeya uu qayd u yahay waa halkaas meesha laykaga shabahay ee waa isku macno maaha maxaa yaale idna waa isim halna waa xaraf isim iyo xaraf isku macnaho ma jiraan oo mutaraadifaan maba isku macno noqon karaan isim iyo xaraf ee intaasaa loola jeeda لأنa lanaa waxaa noo sugnaaday waaweyn labada waaw hore maxay ku nasbisanaayeen waa isimkii anada kuwaana ku cadaf waa waaweyni وأna lanaa waxaa kaloo noo sugnaaday waaweyni laba wow labada waaw yntasibu uu kor dhigmo maa baعdahumaa waxa ka dambeeya labadaas waawye kaa qaldan waa waawda mafcuul macawa ka horayda ko iyo waaw waawlmaciyadii oo ficilka mudaaric gedi jirtay fausabiya waawlmaciya sooma jirin waa waawlmacyadii waawlmaciyad ficilka ka dambayso lama nasbiyo ah, oo ama nafyi ka horeeya ama dalab ka horeeya marka labada waaw ee waxa ka dambeeya la nasbiya maxay noqdeen waawlmaciya iyo waaw sababiya ah, waawlmaciya ah, waxaan rabaa waaw mafcuul macahu iyo waaw maciya waaw mafcuul macahu iyo waaw maciya ilafawsa iyo waaw maciyan dhihi jirin waa labadaas waa waaw mafcuul machuda gasha iyo waaw lmaciid wuxuu yidhi waa waaweyne laba waawa noo sugnaadeen labada waawa yantasibu uu kor dhigmo maa bacdahumaa waxa ka dambeeya wahumaa labada waa waaw mafcuulin macahu weeye mafcuulin macahu waa wowdiis o naxw sirtu waan socday waa niila maca niili weliga nin la yidhahda jirkiisa iyo waa waaw jamci marka wawdan saddex magacay leeda waaw lmaciy horaad u halkaana laba magacaad ku barane waawljamci waawsarfi ah. saddex magacay nooleed waawlmaciyi horaad uhaysat halkaana maxaad ku barane waawljamci iyo wawaawu sarfi isaga labadaas kuu sheega wa waawljamci weeye waawljamcigaasoo addaakilatu gasha cala almudaarici mudaaric mudaaric almasbuuqi lagala hormaray binafyi nafyi aw dalabin dalab nafyiga iyo dalabkaasoo max binafyina lagala hormaray aw darabina lagala hormaray marka nafyi iyo sideed daraba mid kamida waa tii la dhihi jiri nafyiya lagala hormaray ama sideed daraba mid kamidaha lagala hormaray ficilkii ka dambeeyey ayaa wow gashay ficilkaas waa la nasbiya wowdaas maxaan ku magacaabi jirnay waawul maciya haddana muxuu ku magacaabay waawul jamci magac saddexaad waa kana watusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa waa wasarfu waxa ka dambeeya ayay leexinaan nasbe xaggiisay u leexinay waxa ka horreeya u fiirin fiirinme waxa ka dambeeya xagga nasbanay la aade waa wasarfiyaa la yidhaha naxwu walamaa yaclam ilahu am xasibtum an tadkulu janna ma waxaad malaynaysaan janna ilahay inaad iska gashaan walamaa yaclam illaahu wlxaal lamaa yaclam illaahu allah uusan ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaadeen minkum idinka xaalaydin ka mid yihiin wayaclama wa an yaclama waa tana waa maciyadii waa jamci waa sarfigi waa tan wayaclama wa an yaclama iyadoo ilaah og yahay asaabiriina dadka sabri doona marka la jihaado iyo kuwan sabrig waa kala yaqaan wuxuu ku yidhi iyo wa halkaas ku cadfee naxwu qawlihi tacaala ayay ku cadfanta oo kale naxwu qawlihi tacaala qawligaasoo maxduufay ku cadfan naxwu qawlihi tacaala iyo wa qawli abilaswad ninkii la dhihi jiray abilaswad addu'ali hadalkiisii oo uu yidhi laa tanha can khuluqin wa ta'tiya caarun calayka idaa facalta cadiim laa tanha ha can khuluqin dabeecata reebin wtأtiya wa maca an taأtiya adoo la imaana milahu khulqi mid la midka marka fiir hadda yacla waxaan rabnaa wayaclama wowda ficilka ka dambeey waa la nasbiye maxaa yeelay maxaa ka horreeyey nfyi nfyaa ka horreeyey walamaa yaclam illaahu lamaadaas nafyadaa ka horreeyey ficilkii dambe marka waawul gashay waa la nasbiyey an mudmaraha waajib u xadfanaa lagu nasbiyey wayaclama baydkana laa tanha can khuluqi watatiya watatiya wowda ficil kadaba waa la nasiye maxaa yeelay dalaba ka horeeya ah, dalabun bitarki ficliya ka horeeya laa tanha a ka horeyda nahya ka horeeya nahyina waa nagi ogeyn inuu ahaa dalabun bitarki اficl waay waa waaweyniyaa noo sugnaadeen labada waawo yanjaru uu hoos dhigmayo yanjaru injara oo laazima wey wa waaweyne laba waaw waa noo sugnaadeenoo yanjaru uu hoos dhigmayo maa bacdahumaa waxa ka dambeeya wahumaa labada waa waawulqasami waa waawdii dhaarta naxw wa tiini geedka tiinka la yidhahan ku dhaarta ilah yidhi wa zaytuuna geedka zaytuunkaan ku dhaartay iyo wa waawu ruba ka qowli shaacir qowlkiis wa beldatin wa ruba beldatin magaalo badana magaaladaasoo laysa bihaa aniisun muanisun mid wax wehliya usan ku sugnayn wa waawun ka gudubna durbaba wawaawan aan noo sugnaatay wawaawan waa weynidii ku cadfanta waa weyni sooma nasbisanayn musane nasbisan oo ismu ana noqday soo ma ahayn halkiyaa lagu cadfaa wawaawan hal waawaa noo sugnaaday waawdoo yakuunu uu noqona maa bacdaa waxa ka dambeeya calaa xasabi maa qabla waxa ka horeeya waxa ka horeeyuu la macno noqona macnaha uu xagga ixraabta ku raaca wey xagga ixraabta rafcada nasbada jerka jesmaha wawaawana noo sugnaaday wowdoo yakuun uu noqonaa maa baxdaha waxaa ka dambeeya calaa xasabi maa shay qadarkiis qablaha horteeda ku sugan xagga icraabta wey wahiya wowdaas waawulcaf weeye wahiya waawulcafina alaslu inta waaw iyadaa u asala walqalib ayadaana ugu badan ayadaana ugu badan ayaa waxay tusaa wahiya limutlaqijamc kulmin oo kale yahay ku sugnaad mutlaqljamc macnaheedu wuxuu yahay waxay tustaa macduufka iyo macduuf calayga xukunka inay wadaagaan laakiin saddex xugun midna ma tusto in macduuf calaygu xukunka ku horeeyo macduuf ku dambeeyey tartiibaa laha ma tusto inay isku mar xugunku ku sifoobay waxaa lahaa maciya ma tusto in macduuf kuba dambeeyo macduuf calaygu in macduufku horeeyey macduufku inuu horeeyey oo macduufku uu yahay marka koobaad xukunka kii ku dhacay macduuf calayhuna uu dambeeyey ma tuso ah, oo waxa way cagsu tartiiba ma tuso waxaasoo ma ma baxdo waxay tuseen macduufka iyo macduuf calayhiga labadaba xukunka waa ku sugay wowdii sideedaad wawaawna noo sugnaatay wowdoo yakuun uu noqdo dukuuluha gelideeda firkalaan ay gashaa ka khuruujiha bixideeda kale ayadoon jirinayn mid ah, xagga exraabka wahiya lwaaw waa wowda azaa'idatu dheeraadka xagga icraabta wey xagga macnaha maaha qur-aanka lagama helo lafdi macnihiisa uusan faa'iido ku fadhin lagama helo xagga icraabta wey naxwu xataa idaa jaa-uuhaa xataa idaa jaa-uuhaa ahlu jannihii markay jannadii u yimaadeen wa futixad waa la furay abwaabu ah, wa futixad waa la furay wawda hadda haddaan ka saari lahay maxay ka xataa idaa jaaha markay ahlujaci u yimaadeen musixad waa la furay saasaad u macnayna waxaa la yidhaha xataa idaa jaa markay ahlujannihii u yimaadeen jannadii wa futixad waa la furay abwaabuhaa waa icraabeeda mid ka mida maxaa u daliil ah wowdan inay xagga icraabka zaa'ida ka tahay bidaliil aayati uqra aayadda kor ahlunaarka ka hadlayday aa daliil u ah xataa idaa jaa futixad abwaabuhaa tan kale wow kuma jirto taasa u daliil wa qiila waxaa la yidhi inahaa wowda wafukixa ku jirta oo ahlu jannaha ka hadlayda caaifatu waa caaifo oo aawa marka jawaabki ilaa hadda wafutixa jawaabka idaaan ka dhignay aawa jawaabka idaa waljawaabu jawaabki maxduufu waa la xadfay wataqdiiru waxa weeye xataa idaa jaa-uuhaa ahlu jannuhu markay jannadii u yimaadeen wafutixad lana furay abwaabuha albaabadeeda kaana shanigu wuxuu noqday kayta wa kayta saas iyo saas ah, waa xasileen iyo waa liibaaneen iyo wax u soo qadan kayta wa kayta waa kada kada macnaheedu waa max idma ama waaba xasileen ah, sacidu waa liibaaneen ah, saas wey wa qawlu jamaacati qolaa waxay yidhaahdeen hadda wow kale qolo sheegtay qoladaasu ridine wowlana waawusaamina jirta qolaa yidhaahdeen wowda sideedaad cadad marka la tiriyo waxaa la leeyahay cadad marka la tiriyo midka sideedaada wowda la geliyaa waxaa leedahay masalan waaxid اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية sideed una marayna wayna wow gelida waa thamaaniya la idhaahday waxay tusaydaa in sabcadu tahay cadad kamila markaasay dhowr aayadoo qur-aanka ku jiray waabatan waa thamaaniya marka kuwii rifah u qaada wuxuu yidhi wa qowlu jamaacatin koox warkood oo ay yidhaahdeen inahaa wowdan waa wowdee wa futixad wowda ku jirta inahaa wowdan waa w waawu hamaaniya waa wowda la yidhaha waawu hamaaniya wa ina minhaa waawu hamaaniyadii waxaa kaloo ka mid ah oo macnaha waxay leeyihin albaabadu jannadu soo sideed ma aha marka wa futixat abwaabuhaa sideedaa meesha ku jirta sideedna waa geli jirtay qolaasaas yidhaahdeen wawdu waa waawu hamaaniye waxay yidhahdeen wa minhaa waawu hamaaniye waxaa ka mid ah wathaaminhum kalbuhum markii asxaabulkaafi laga soo hadlay aa la yidhi wathaaminhum kooda sideedayaa kalbuhum waa eygood waa taasaa wuxuu yidhi laa yardaahu qowlkaas raalli kama noqdo naxwiyun nin naxwe loo nisbeeyey qof ahlunaxwaa oo naxwada u dhadhamay waxaasoo kale raalli kama noqon wax jirana maaha wlqowlu in la yidhahdo bidalika bidalika waa waawu amaaniyadii waawu amaaniyadii in la yidhahdo fii qowlihi tacaala wanaahuuna can ilmunkar wawda ku jirta waasan waawu amaaniya maxaa yeelay waxaa ka horeeyay toddoba altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakixuun asaajiduuna alamiruun sideed waa wanaahuuna can ilmunkar waaba tana yidhahdeen waaw hamaaniya wuxuu yidhi wlqowlu in la yidhah bidalika waaw hamaaniye fii qowlihi tacaala wanahun can lmunkar abcadu kii horan asaga ka fog labadii aayadoodba kanaa ka daran wa fii tayibaatin wa adkaaran in la yidhah waaw hamaaniyana ظaahiru lfasaad tan fasaadkeedu banaankuba oo waxay yidhahdeen ayadana casaa rabuhu in dallaqa an yubdilahu khayran min kuna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin saa'ibaatin caabidaatin saaixaatin tayibaatin wa abkaara waa uu samaaniye ahaaye kii sujeedada laga taas banaanka fasaad ka yaalla wey maxaa yal waa uu samaaniye waxaa lagu yaqaan meesha haddii laga saaro macnuu isbedelima ma la dhihi karaa fayibaatin gabdho garooba ah abkaaran oo bikarooyin ma la dhihi kara labadooda gabar la iskugu dar miyaa jir marka macno faski ka soo dhaca taas fasaadkeeda banaanku yaalla maal awood hadii meesha laga saaro waawtamaniya waxaa lagu yaqaan meesha waa laga saari kara macnuhuna halaabima hadii tan meesha laga saaran waxay noqeen sayibaatin gabdha garooba ah abkaaran bikarooyina saasay noqeen fasaad banaan kama yaalo wey waayahay bale intaa soo sharaxan iska fudud yahay sharax annawcu nawca nawca asaabicu todobeeya ma ladii kii weeye yأti imaana min alkelimaati xaalu ka mid yahay calىa amaaniyati awjuhin sideed wej sideed wej waa sideed macno wa huwa kaasu alwaa wa wowdeed wadalika ayil inxisaaru koobmidda fii samaaniyati sideed ay ku kooban tahay wowdu inay sideeddaas ku kooban tahay oon macno sagaalaad jirin wadalika ana lanaa waxaa noo sugnaadeen haddaan naxwooleynahay waaw weyni laba wow waa annada isimkeedii oo gadaal maray lanaana waa qabarkiio soo hormaray ana lanaa waxaa noo sugnaadeen waa weyni laba wow labada wow oo yartaficu uu godmo maa kii bacdahumaa gadaalkooda ku sugan oo min alismi ism ah waalficli ficil ah ficil almudaaric mudaaric waxa ka dambeeya oo ism ah ama ficil mudaarica ah, waa godmaan wahumaa labada wow waawl istinaafi wey marka waawul istinaaf waa wow amaan kalaanba ka horreeyin ama wuu ka horeeyaa laakiin tacalluq icraaba islama leh aaday u badan tahay wowdaas maxaa la yidhaahdaa istinaaf halkaan almuraad min alistinaaf huna maa kaana munqadica tacaluqi camaa qablaha ale maa kaana munqadica tacaluqi camaa qablaha Ah, maxaa loola jeedaa halkan istinaas wاlmuraad min alistinaas huna maa kaana munqadica tacaluqi camaa qablaha waa wax ka go-an waxa ka horeeya ah, ka go-an tacaluqiis maa kaana munqadica tacaluqi waa wax tacaluqiisiyo ku xirnaantiisu ka go-an tahay maa qablahaa camaa qablahaa abfiic camaa qablahaa walaa yakunu macduufan macduufna aan ahayn waxaa ka mid a wاtaqu الlaha alla ka baqa wayucallimkum الlahu alla waxin bari doono wayucallimkum lah macduuf maa hadhihin wاtaqu الlaha alla ka baqa wayucallimkum الlahu alla waa idin bari doonaahe wاtaqu الlaha alla ka baqa wayucallimkum الlahu alla idin baraadhe alla wax idin baraa wayucallim wawda ku jirtaa ka waxaa ka mid a laa wa tashrabu lamana watashrabu aa kamida waxaa kamida waman yudlil illaahu falaa haadiya lahu wayadaruhum fii duqyaanin yaxmahuna cinda man yarfacu yadaru waxaasoo dhan wow istinaafiyaha la yihahda marka wow istinaafiya waxaa loola jeedaa halkan wa almuraadu min alistinaafi huna maa kaana munqadica tacaluqi camaa qablaha walaa yakunu macduufan wa minhu wtaqu llah wayucallimkum llah laa taأkul الsamaka watashrabu labana waman yuطlil lahu falaa haadiya lahu wayadaruhum fii duqyaanihim yacmahuuna cinda man yarfacu kuwaasaa ka mida waawlistinaaf wahiya waawlistinaaf alwaaqicatu waa midda dhacda fi ibtidaa'i kalaami kalaam bilowgiis kalaamkoo aakhara kale kalaamkoo hayrilawali kan hore aan ahayn aakhara hayri awali intaas looma baahnay sababtoo ah in kalaam ka horeeya shardiba maha waa nagii niri kalaam inuu ka horeeyana waa dhici karta oo aysan tacalluq lahayn inaysan kaba horreyna waa dhici karta saas darteeda xaashiyada wuxuu ku leeyahay aakhara hayr alawali alwla xadfu intaas in laga jara haboon intaas meesha kuma jirto meeshaas marka ka sii fiirso maxaa inama kuri lana waawul istinaaf hiyo waawul mustanaf waa wow hadalka lagu bilowday hiyo waawu waa wow wow almustanafatu la bilowday bacdaha iyada gadaalkeed aljumlatu wowda jumlada ka dambaydaa la bilowday ey allatii waa wowda laysat baynaha allatii jumlada dhacafo allatii jumlada laysa baynaha jumladaas iyo wa bayna maa qablaha waxa ka horeeya irtibaadun isku xirnaan aysan ka dhaxayn sawaaun waa isku mid kaana qablaha jumlada ka hor shayu inuu ku sugan yahay owla iyo inaan waxbaba ka horrayn marka mustanafada waa nooca inaan waxbaba ka horrayn iyo in wax ka horreeya laakiin aysan tacalluq icraaba lalahayn labaday noqon karta marka uma baahnayn inuu yidhaahdo aakhara hayr awel wadalika tusaale naxw ah ismaa ka dambayna waa la rafcina ficilaa ka dambayna waa la rafcina wowda marka hadda waxaan ku jirnaa wowda oo ficilka ka dambeeya masalan ah, la rafcinayo isimka ka dambeeya la rafcinayo wowdi markaa labay noqotay waa waawdi istidhaafidda hore ficilka ka dambeeya la rafcina wuxuu ku yidhi wa waawlisinaaf wahiya waawlisinaaf wahumaa labada waaw waawul isnaaf wey iyo waa waawul xaalica soo soxota oo ku cadsan ee labadooda hal xaba ma noqdaan wahumaa labadii waa waawul istinaaf wey iyo waa waawul xaaliga soo socota wahiya waawul istinaaf alwaaqicatu waa mid dabacda fi ibtidaai kalaam kalaam bilowgii kalaamku aakara kale kalaamkoo hayril awali kii hore aan ahayn ee mid hore inuu ka horeeyo shardiba ma haddii mid ka horeeyana waa hayril awali hadduusan ka horreyna musanafay iska tahay wadalika tusaale naxwu qowli waa ilahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa waa sareeyaae ilaa uu ku qowlay linubayina lakum inaan idiin cadayno daraaddeed wa nuqiru waxaan ku sugaynaa fil arxaami biximyaalka ma nasha waxan doon wa nuqiru birafci nuqiru al akriyey fal waa wowda wowda addaakilatu gashay calayhi nuqiru waaw istinaafi waawul istinaafi waa waaw istinaaf فإنhaa wowdaas low kaanat hadday u sugnaa laheed lilcadfi cadf calىa mubayina lagu cadfo lansasaba alficlu ficilkaa kor dhigmi lahaa ficilka addaakilatu ay gashay caleyh korkiisa wahuwa ficilku nuqiru weeye kamaa nusiba sida loo nasbiyey في qiraa'ati abi zurca wa caasif fii riwaayati mufadl mufadal riwaayadiisa ayagoo isku cadfeen wa nuqira ay walwaawu haaniyatu waawda labaado waxa ka dambeeya la rafciyaa waawlxaali wey wahiya waawlxaal addaakilatu waa wawda gasha cala aljumlati xaaliya jumlada xaaliyadaa ismiyatan ismiyo kaanad jumladu ha noqoto ow ficliyatan ficliya ha noqoto wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa waawlibtidaa aydan noqosheeda sidii loogu magacaabayo waawalxaal waawlibtidaana waa la yidhaha magac saddexaada leeda waawu id la yidhaha dalika tusaale naxwu qawlika waa hadalkaa tidhahdoo kale jaa zaydna yimi walxaal ayuu yimi ashamsu qoraxdii daalicatu mid dhalanayda ay tahay hadda wowda waxaa ka dambeeya ashamsu wey waa la goday wanaxwu dakala zaydun zaydaa soo galay walxaal ayuu soo galay qad harabat ishamsu qoraxdii ay dhacday ayadoo qoraxdii ay dhacday ayay soo ayuu soo galay wasiiba wayhi yuqadiruhaa wuxuu ku qadaraa waawa wowda biid uu ku qadaraa id waa isku macno loolama jeedo id waa isim wowduna waa xaraf wowdu waa xaraf xaraf iyo isim isku macno ma noqdaan ee waxaa loola jeedaa id waxa ka dambeeya wuxuu qeyd u yahay waxa ka horeeya waawlxaalna waxa ka dambeeya wuxuu qeyd u yahay waxa ka horreeya intaasa loola jeeda xaashiyada fiiri wuu ku yidhi walaysa almuraadu ma ahan annahaa wowdu bimacnaahaa id inay la macno tahay id ciladu waxay tahay laa yuraadifu lxarfu xarafku lama macno noqdo alisma isimka bal annahaa bal annahaa wowda bal annahaa wowda iyo wamaa bacdaha waxaa ka dambeeyaa qaydun qayday u yihiin lilficli ficilka ficilka asaabiqi ka horreeya caamilka kamaa sida an kamaa sida ana in kadalika saasoo kale ay u tahay qayd u tahay iyo waxa ka dambeeya meeshaasaa laskaga shabaxa liannahaa waaw xaal waxa wey liannahaa id id id idda u xeli liannahaa id tadkulu way gashaa cala ljumlatayni labada jumlaba jumlo ismiya jumlo ficliya wadalika xukunkaasu multamisu waa mid ku dheehan bikhilaafi idaa idaa khilaafkeeda waa liqtisaasihaa idaada la ku gaar noqoshadeeda biljumlati ficliyati ay gaar ku tahay calal asaxi qowlka asaxa marka wowdan lama dhihi karo waaw ida ah, laakiin waaw id alada si way agtiisa sababtoo ah id iyo wowdan aan macna ka dhexeeya ah, macnaha ka dhexeeya waxa weeya waa naga sharxnay tan kaleeto xaal ficilna waa gasha isna waa gasha laakiin idaada idaadu ficil kaliya gaarkus ficil kaliya gaarkus wacana lanaa waxa noo sugnaadeen waaweyne laba wow labada waawoy yantasibu uu kor dhigmo maa baxdahumaa waxa ka dambeeya oo min alismi ism ah walficil mudaaric ah wayufiidaani faa'iideeyana labada wow almaxiya ir labada wow waa maxiyay jirta waa wowda mafcuul macahu gasha iyo waawlmaciyadii ficilka mudaaric geli jirtay marka uu ka hormaro nafyi ama dalab ir labadaba marka muxuu ku magacaabay waawlmaxiya marka wowdan mafcuulmaxawga gasha waawlmaxiya la yidhaha laakiin wowdan kale saddex magacay leedahay waawlmaxiya waawljamci waaw saddex magac wey wuxuu yidhi wahumaa labada wow waxa ka dambeeya nasbismaan waawlmafcuul macahu weeye wadalika tusaale naxwi qawlika waa hadalkaa tidhaahoo kale sirtu waa socday waa niila aad leedahay binasbi niil aad ku leedahay ficilkaana lagu nasbiye oo sirtu ah ficilkaasaa lagu nasbiye ee wowda laguma nasbiyo calaa anahu ani mafcuul inuu yahaa lagu nasbina calaa anahu ani mafcuul inuu yahaa lagu nasbina wataniyatu wowda labayda oo waawlmacyadaa waawljamci weeye waawljamcaasu addaakilatu gasha cala alficil mudaaric ficilkii almasbuuqi lagala hormaray binafyin nafyi ow dalabin dalab nafyigaas iyo dalabkaasoo maxdayni laba maxdi shardi waxaa ficilka marka la nasbina in lagala hormaro nafyi maxdi ah dalab maxdi ah labadaas mid kamid a nafyi maxdi ah ama dalab maxdiya fiiriya maxaa loola jeedaa nafyi maxdiya nafyi maxdiya waxaa loola jeedaa nafyiga waa inaan ilaa ka dabamarin maxaa yeele ilaa hadday ka dabamarto kalaamka muxuu isku bedelaa musbat nafyiga waa inaan nafyi kala gelin maxaa yeele nafyiga haddii nafyi kala galo muxuu isku bedelaa isbaat dalb maxdiyan maxaa loola jeedaa bilafdi اficli way in dalabka waxaa loola jeedaa anlaa yakuna bilafdi اkhabr aw ilmasder aw ismi اfaacil saddexdaas aynu soo noqon dalabku anlaa yakuna bilafdi اlkhabr aw ilmasder aw ismi faacil aw ismi اficli aan rabaa ismi اficli saddexdaas dalabku waynu soo noqon bilafdi اkhabr bilafdi اlmasder bilafdi ismi اficli xaashiyada fiiri marka maxaa loola jeedaa nafyi maxdiya maxaa loola jeedaa dalab maxdi waa iska qirabaxe qadriyaad uga dhargi doontaa labadaba eh. insha allahu y ah. wuxuu ku yidhi almuraadu macnaha loola jeedo binafyi lmaxdi alkhaalis waa nafyi ka maran min macna isbaat almaxdu min macna isbaat falaa yantaqidu waa inuusan ku burin macnaahu nafyiga macnihiisu biilaa alistinaaiy ilaa ilaa haddii ay ka daba timaado nafyigii waa burina macnihiisa walaa binafyin aakhara nafyi kalena waynaysan ku burin oo bacdow ka dambeeya nafyigaasoo yuziilu suuliya aharow raadkiisa oo wayajcalu lkalaama ka dhiga muhbatan liana nafya nafyi isbaat maxaa nafyi la anfiye waa muhbat taas waxaan ogaanay waxaa loola jeedo annafyu almaxdu maxaa loola jeeda adalab lmaxdu walmuraadu macnaha loola jeedo bialab lmaxdi ma shay weeye laa yakunu aan ahayn bilafdi اkhabr oo waxaa la yidhahdo khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan waa inuusan saas ahayn kaasaa la diida o aw ilmaster master keligiisaa dalabka laga faaidaysaa waa inuusan ahayn aw ismu lficli ismulficil dalabka ismuficila laga faaidaysaa waa inuusan ahayn saddexdaasaa la diida marka laleeyahay dalab maxdi ah kuwaanu dalab maxdiya ah maaha naxwu waa kanaa fiirid khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan waa sii la diidaayo haddii dalabka bilafdi lkhabar uu hor maro ficil mudaaric ka daba maro ficilkaas wow ay gasho ma la nasbi karo maxaa dalabkan maxdi ahayn waxay leedahay xasbuka xadiisun hadalku ha kugu filnaado fiir hadeer xasbuka xasbu waa mubtade jumlada haddii lafdiga la fiiriyo waa qarab laakiin macnuhu waa darab xasbuka xadii war intii hore ha kugu filnaato wayanaamu naasu dadku waa seexanayaanad leeda wayanaamu naasu dadku ha seexdeena dhimi ah. wayanaama ma dhigi kartid wawta waaw macyo ka dhigto ma dhigi kartid wayanaam wayanaama aan leeyahy wawdaana hayla dalabkaanu ma ahan dalab maxdi aha waa dalabun bilafdi lkhalq kaasoo kale wey marka waxay dhahdaa xasbuka xadiidu warkoo kugu filnaado wayanaamunaas dadkoo seexanaya fiiri isagoo maskarana dalabkeed wasaqiyan waraabin allaha allaha ku waraabiyo wa yurwiika allaha ku cukanaysiyo macnaa biyo allaha kaa dhanjiyo wa yurwiika ah, wa yurwiya ma dhasmi kartid hadda dalabana ka horeeya saqiyan waraabin allaha ku waraabiyo laakiin waa masder darab saas darteeda ficilka daba mudaarica wowdu gashay wow maxyo kama dhigi karti maxaa yal dalab waa ka dalabku se ma ahan dalab maxdiya ee waa dalabun bilafdi lmasder haye isagoo ficlu amara dalab seh amus waa waa ku karaamaynayna ad leedahay hadda dalab waa hormaray soo maaha waa nukrima ma dhihi karo maxaa noo diidaya dalabka horeeyaan maxdi ahayn maxaa yaele waa dalabun ismu ficil aa hormaray sah waa maxay ismu ficil wey sah waa ismu ficil waa nukrimu aan leehay hadda dalab waa ka horeeyaa waa nukrimu waawna waa gashay maxaa loo nasbiyay dalabkan ma xadi ahayn maxaa yeele waa dalabu bismi lficil waa nukrimu aan leehay marka halkaas waxaad ku baratay galabta nafyi maxdi ah iyo dalab maxdi ah labadiiba dalab wa waxaa lagu magacaaba wowda meeqa magacaad uhaysat saddex waawul maciir waawul jamci labaad haysay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa cinda alkuufiyiina kuufiyiinta agtooda waa wasarfiya lagu magacaabaa waa lisarfihim leexintooda ay leexiyeen nasba maa bacdaha waxa ka dambeeya la kordhigidiisa can sananilkalaami kalaamka dariiqiisa ay ka leexiyeen can dariiqi lkalaam wey can sananilkalaami ey can dariiqihi hadalkaas tacbiirkaas ma fiicno waxaa ka fiicnaa inuu yidhaahdo lisarfihaa an lisarfihaa maa bacdaha can sanami kalaami saasay ahayd inuu yidhahdo meeshuu ka yidhi lisarfihi leexintooda nasba maa shay in la kordhigay leexiyaan bacdahaa ka dambeeya can sana lilkalaami kalaamka dariiqiisi ay ka leexiyaan ka horreeyey waxaa ka fiicnayd xashada kuu sheegaye lisarfihaa maa bacdahaa can sana lilkalaami binasbi inuu yidhaahdo wowdaan waa leexidaa waxa ka dambeeya hadalkii ka horreeyey wadadiisay ka leexidaan oo waa nasbidaa inuu yidhaha cibaarada fiican oo cibaaradaas wa mihaalu daakilati wawdii gashay mihaalkeeda cala alficli ficil ficil almasbuuqi lagala hormaray binafyi ay binafyi lmaxd ficil nafyi maxdiya uu ka horreeyo wawdii gasho walmuxyada heer naxwi qowlihi tacaala walamaa yaclam illahu am xasibtum ma waxaad malaynaydaan an tadkulu ljanna jannadeena gelaydaan walamaa yaclamin lahu wlxaal miyaad malaynaydaan lamaa yaclamin lahu alla uusan weli ogaanin aladiina dadka jaahaduu jihaadeen minkum idinka xaal ka mid yihiin dadka idinka idinka mid aho jihaadi doono ayadoon weli alla ogaanin ilaa ficilkan saasa alla ogyahay goormaa laydhaha markuu dhaco qof aan jihaadin oon jihaad gelin ma la dhihi kara alla waa ogay qofkan inuu jihaaday maya waa been qof jaahila ah saas lagu sifayn kara ah, ee ilaahay laguma sifayn karo ilaahay ma qofkaan maba jihaadi wey ma la dhihi kara ilaahay waa ogyahay inuu jihaaday may waxaan jirin uu ogyahay waxaa la dhihi karaa jaahil qof jaahila ah oo arrin aan siday tahay si kale u haysta aa la dhihi karaa laakiin qofku markuusan jihaadin alla ma oga inuu jihaaday ee alla muxuu og inuusan jihaadin ogi markuu jihaadana alla xuu ogyahay inuu jihaadayuu ogi laakiin jaahilka qofkii oon jihaadina waxaa dhici karta inuu uhaysto inuu jihaado ah. kii jihaadayna inuu uhaysto inuusan jihaadin jaahilkaa saasa laakiin alla shay walba xaqiiqadiisa ogi ah, qofka aan jihaadin alla ma oga inuu jihaaday ee eh, muxuu ogya inuusan jihaadin ogi qofka jihaadayna alle muxuu ogi inuu jihaadayu ogi ee ah. inuusan eh, jihaadin uma oga shay walba alle muxuu ogyahay sida uu yahay Ah, sida uu yahay ayadaa tafsiirkeeda dadka gabalan fahmi hoogaa madax adag ah, marka la yidhaha walamaa yaclamin laha iyadoon alla ogaanin ayl hayta shayga lale alla ma ogaan ir abulahab inuu all inuu ahlu janno yahay miya alla og yahay ya abulahab ah, ahlu janno inuu yahay miya alla og yahay xuu alla og yahay inuu ahlu nar yuu og yahay shay walbaa siduu yuhu og alla u ogyahay soo maha Ah. marka qofkii aan jihaadin oon jihaadkiiba weli gelin alla inuu jihaaday kuma oga ah, markuu jihaado alla macnaha hal shay waa kala duwan inuu jihaadi doono in kale waa kala ogya isago ah, taas lagama hadlaayo waxa dhici doona ee qofkaanu ficlan ma jihaadin maya ma jihaadin intaas ficlan ma u jihaadin qofku maya uma jihaadin qofkiiyoon jihaadin ficlan alle waa ogay inuusan ficlan weli u jihaadin saas ogey alle ma oga in inuu hadda ka hor jihaaday alle kuma oga hayl maba dhicinba ah, maba dhicina walxaal lamaa yaclam illaahu allah uusan ogaanin miyaad u malaynaan janna inaad iska gashaan alladiina kuwa jaahaduje waa walxaal lamaa yaclam illahu alla uusan ogaanin miyaad u malaynaan janna inaad gashaan alladiina kuwa jaahadu jaahaday wowdaasa waxaa ka horeeya nfyi maxdi ah lamaada wey ficilaa ka dabamaray waa la nasbiyey an mudmaraha lagu nasbiyey wayaclama wa maca an yaclama iyadu alla og yahay asaabiriina kuwa sabra wa an yaclama wa mihaalu daakilati wowdi gashay mihaalkeeda cala ficli ficil ficil almasbuuqi lagala hormaray bidalabilmaxdi dalab maxdi ah dalab maxdi ah naxwu qowli abilswad wey addu'ali uu yihi laa tanha hareebin can khuluqin dabeecad ha reebi war waxaa iska da war beenta iska da w hadhihi wa ta'tiya wa maca an ta'tiya adoo la imaanaa milahu kaad reebayday oo kale adigana waa samaynay been beenlowa fadaaka caarud kaas waa ceeb khabar ka dhigo mubtada iska soo qadaraan fadaaka kaasu caarud ceeb wey ceebtaasoo calayka dushaada ahaatay idaa facalta markaad samaydo ceebtaasoo cadiima weyn ceeb weynay kugu wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu aa la rabaa inaad dadka saa tiraahdo saasaa lagaa raba wa an ta'tiya hadda maxalujaadku waxay tahay wa ta'tiya waxaa ka hor maray nahyi waa dalab maxdi ah waa dalab maxdi ah ficilka mudaaric ka dambe waa la nasbina ana lagu nasbina wawdaas waaw lmaciya la yidhaha waaw ljamca la yidhaha waaw sarfiya la yidhaha wa وcbaaraة mgni hadalkan dambe wuxuu soo wadaa faa'iido dheeraada faa'idadaas waxay tahay wowda laba wow a waxa ka dambeeya la nasbiya soo lama dhihin labada wow midda koobaad ay ahayd waaw mafcuulu macahu wowda kalena waawlmaciyadii oo ficilka gelayday wowdaas ficilka gelaydaa laba ah. hal midaan hadda ogaan laba wow waa jirta oo ficilka ka dambeeya la nasbiyo midu waxay tahay waa middan hadda aan ogaanayo waa ficil ka uu ka horeeya nafyi maxdi ah ama dalab maxdi ah oo wow ay gashay kaas waa mid mid kale sow ma jirin haddii ficilka wow ama sa ama uma ama ow saas xaraf hadday cadfaan ficilka mudaaric oo ay ku cadfaan ism sariix ah, khaalis ah ism khaalis ah sariix ma ah, ah ism sariix ah oo khaalis ah hadday ku cadfan sow lama nasbi jirin ficilka dambe maxaa lagu nasbi jiray an mdmarahu jawaas u ah u idmaara marka fiiri wawdaasa ficilka ka dambayso lama nasbiyo intaasoo kuugu soo dara wuxuu ku leeyahay wawda oo ficilka gasha oo waxa ka dambeeya la nasbiya waa labo hal wow maaha midu waa midii isimka sariixa wax ku cadfi jirtay ah, isimka sariixa midii wax ku cadfi jirtay oo ficilka ka dambeeya lagu nasbi jiray an manaaho jawaas u idmaara midna waa midii dalab ama nafi ay ka horreeyeen oo ficilka ka dambeeya lagu nasbi jiray an mudmanahu waajib u idmaaro marka wowdan ficilka ka dambeya la nasbinayaa lama sii noqoyda marka labay noo sii noqon intaasuu noo soo kordhinaya midada kan labada wowba ogow waa xarfu cadaf labada wow waa xarfu cadaf xaqiiq ahaan sababtoo ah wowdan hadda aan aragnay ee ficilka ka dambeeya la nasbina oo anmud maraho waajiba lagu nasbina oo dalab maxdiya uu ka horeeyo ama nafyi maxdi ah ficilka maadaama an lagu nasbiye an masdera laga dhalaaliyo sooma masderkaas anta iyo ficilka laga dhalaaliye cadfe halkay ku cadfee calaa masderin mutasayadin calaa maa qabli masder laga soo ugaarsanaya meesha ka horeyda ku cadafta sooma ah. orta kawaakibka miyaanan ku sheegin ku sheegnay ah, wowdan waxay cadfee ficilkan masderka laga dhalaalinaa halkay ku cadfee calaa masderin mutasayadin calaa maa qablahu wowda kale oo isimka khaaliska wax ku cadfayda ayaduna maxay cadfeen ficilka ka dambeeya iyo anta nasbiday masderka laga dhalaaliyo ay isimka khaaliska ku cadfee sooma marka labadooda waa xarfu cadaf xaqiiq marka loo dhalaaliyo ah, ee xoogaa macnahay ka duwayn taas waa inaan wuxuu ku yidhi wa cibaaraة الmqni mqniga cibaaradiisa wal waawaani labada wow alladaani labada wow oo yunsabu nasbiyo maa bacdahumaa waxa ka dambeeya waawl mafcuul macahu weeye iyo wal waa wowda addaakilatu gashaa cala mudaarici mudaarica almansuubi la nasbiyey marka mudaarica la nasbiyey wowda gashaa laba midna waxaa lagu nasbiyey an mudmarahu wujubu idmaaran midna waxaa lagu nasbiyey an mudmarahu jawaasku idmaaran laba wey marka ah, laba wey fiiri wuxuu ku yidhi licadfihi ah, licadfi mudaarica in lagu cadfo calaa smin ism sariixin oo sariixa ah. ow amase muawalin ism muawala ism sariixa ah waa wowdii ku cadfayday ficilkan masderka laga dhalanay ismka sariixa sida wa lubsu cabaa'ati wa taqaracayni waa midaas muawalay cadfeena waa maxay muawalka waxa weeye waa masderka mutasayidka masderka waxa ka horay laga soo ugaarsanayo wey marka wowda waa naciyada oo ficilka mudaaric markay gasho lagu nasbiyo haddii dalab maxdi ah ama nafyi maxdiga ah ka hor maro wowda waa caadif hay cadfee ficilka ka dambeeya masderka laga dhalaaliyo halkay ku cadfee calaa masderin mutasayadin mima qabla masder oo muawala hore laga soo qaadana muawalka uu kuu sheega waa mutasayidkan kuleeg markaasuu wuxuu ku yidhi waa licadfii ficilka in lagu cadfo masterka lacadfahe calasmina lagu cadfaa sariixin oo sariixa ah. o amase muawalin in la awilaya fasariixu sariixi ka qowli waa shaacir qowlkiisoo kale oo uu yidhi wa lubsu cadaa'atin cadbaayad xidhashadeed wa taqara cayni iyo ishayda qabowsigeeda mster masterka cadfee waxaa leedahay wa lubsu cadaa'atin cadbaayad xidhashadeed wa taqara cayni iyo isheed Ah, macnaha waa quratu cayni masjarkaad macnayni labadaas shayoo laysku daray anoo maro adag xidhan ishuna qabowsatoo faraxsan tahay labadaasa axabo laga jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda min lubsi shufuufi shukooyin ama dhar jirjilicsan la xidhashadooda marka halkaas waa wowdii oo cadfayda masjarka ficilka ka damey laga dhalaaday isim sariixay ku cadfay wlmuawal kii muawalkahana naxwu naxwulwaaqici waa midka dhacay oo kale qabla waawi sarfi firi waawi sarfiga meesha ka horeyda masderka laga soo ugaarsanay waawi sarfiga ka hor masderka mutasayidkaa kaas waa muawalka lagu sheegay wlmuawalu naxwulwaaqic waa midka dhacay oo kale qabla waawi sarfi intaa waa dhamaaday warkii ibnu hishaam oo muqniyo ku yilay waana lanaa waxaa noo sugnaadeen waaweyne laba wow labada wow oo yanjaru uu hoos dhigmaa maa bacdamaa waxaa ka dambeeya min alasmaai ah wowna labadoodu waawulqasan weeye yujaru waa la jaraa maa bacdaha wowda waxaa ka dambeeya bihaa wowda lagu jaraa oo xaraf jaar wadalika tusaalihii naxwi qawlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaa uu ku qawlay watini geedka tiinka la yidhahan ku dhaartay wazaytuni iyo geedka zaytuunka la yidhaha wa whaniyatu wawda labaad waa ruba weeye yanjaru waa hoos dhibmaa maa bacdaha waxa ka dambeeya biidmaari ruba ayadu wax ma jirtee ruba la idmaarideedu ku hoos dhigmaa laa bil waa wawda kuma hoos dhigmo calal asaxi qowlka sixada badan ka qowlii sida shaacir qowlkiis wa huwa shaacirku caamir ibnulxaaris weeye oo uu yidhi wa baldatin wa ruba baldatin magaalo badana baldatin taas weye baldadaasoo laysa bihaa uusan ku sugnayn anisun muanisun qof wax wehliya ma ku qaadanay kawaakibkii mutamimadii miya fiiraha ma ku qaadan miya wa beldatin wa ruba beldatin fiira hadde wowdaana waa ruba beldatin waa la jeray rubada maxduufaha jerayda wa beldatin wa ruba beldatin magaalo badana beldadaasoo laysa bihaa ay fiiha dhexdeeda uusan ku sugnayn aniisun muanis qof wax wehliye qof wehel kuu noqona laguma arko ilal yacaafiiru deerooyinka ilmahooda maahani ilal yacaafiiru deerooda deerada ilmaheeda maahani iyo wal ciisu wa ilal ciisu halaha cadcad maahani geela cadcad geela cadcad a leedahay caysaa ala jamciyey caysaa markaasaa ciis lagu jir sida bayda loogu jamciyo bir ila lyacaafiiru deerada ilmaheeda maahan ama baqarulwaxshiga ilmihiisa labada waa la yidhi wa ilal ciisu halaha cadcad maahan wa ruba baldat kutusaa ruba inay jirayn walyacafiru adibaau waa deerada albiidu cadu ku daray maanaan arag waxaan asaga inaan ku daray biidka gadaal wey geedaala iskale walciisu alibilu geela albiidu cadcad wey albiiduda marka halkaas ku qoron alibilu biidun geela cadcad tan waa un deerada ilmaheeda ama ha caddaato ama madoobaata deere madow maba jirta laakin deere madow maba jirtaba yacaafir waa jamcu yacfuur waa waladu dabya waa deerada ilmaheeda ama waladu lbaqari lwaxsha labadaba waa la yidhah labadaba waa la yidhah ka soco wacana lanaa waxaa noo sugnaaday waawu wow wowdaasoo yakuunu u noqdo maa bacdaha waxa ka dambeeya calaa xasabi maa qabla waxa ka horey qadarkiisa waxa ka horey xeebta ku raaca wa hiya taas waawulcas weeye wa haadihi waawulcadafkaanu hiya alcaslu ayadaa asal ah walqalibu waana midda ugu badan wa hiya waawulcadafku limuطlaqi jamci u sugnaatay calalasaxi qowlka sixada badan falaa tadullu ma tusto calaa tartiibin tartiib waxaa la idhaha in macduufu calaygu xukunka ku horeeyo macduufku dambeeyey walaa maciyatina ma tusto maciyadu waa inay isku mar xukunka ku sifoobeen ah. ilaa biqariinatin calaamad maahan calaamadoo khaarijiyatin ka baxsan wowda khaarijiya oo wowda ka baxsan wa cinda tajarudi dharbeelidda agteeda min alqariinati qariino markay ka dharbeesho waawlcadaf yaxtamilu wuxuu aqbali karaa macduufuha kan lagu cadfay almacaaniya macaanida ahalaaata saddexdaas saddexda macno macduuf caleyga xukunka ku horreeyey macduufaa ka dambeeyey maciya isku mara xukunku ku dhexeen cagsu tartiib waxaaba xukunka ku horreeyey macduufka macduuf caleygaaba dambeeyey saddexday aqbali kartaa waayo faidaa qulta haddaad tidhaa qaama zaydun wa camru mar haddaan calaamadu la socon kaana qiyaamu camrin kaana qiyaamu camrin ad ka dhigay kaana isimkeeda kaana wuxuu ahaaday qiyaamu camrin amar istaagiisu muxtamilan mid aqbali kara lilmaciyati isku mar inuu ahaa oo uu zayd markuu istaagay la istaagay o watacaquri inuu ka dambeeyo zayd markii hore istaagay camar dambeeyey waa aqbali karaa waa tartiib labo wataqadum inuu ka horreeyey waa aqbali karaa oo oo markii koowaadba camar istaagayba saddexdu aqbali kara wa ana lanaa waxaa noo sugnaaday waawun wow wawdoo yakuunu noqonaa dukuuluha gelitaankeeda fil kalaami kalaamka ay gasho ka khuruujiha bixitaankeeda fii sixati lmacnaa wa xusuulihi wey waxay iskala mid tahay gelidda iyo maqnaashadu fii sixati almacnaa wa xusuulihi macnaha ansixidiisa iyo soo xaslidiisa fii sixati almacnaa wa xusuulihi wahiy wowdaasu alwaawu zaaidatu weeye watusamaa waxaa lagu magacaaba fi qur'aani silatan a lh ziyaado waa laga ilaaliya waa la yska ilaaliya wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale ilahu ku qowlay xataa idaa jaa-uuhaa markay ahlu jannihii jannada yimaadeen wa futixat waa la furay abwaabuhaa jawaabkii idaada ka markay yimaadeen wa waa la furay abwaabuhaa albaabadeedii wfutixa jawaab idaa weeye wal waawowduna silatun weeye jiya waa lala yimid bihaa wowda litakiidi macna inay macnaha adkaydo bidaliili wadalika ziyaadanimadu haabitun waa sugnaaday bidaliili aaya aayadda daliilkeedu ku sugnaada aayadda alra kale alukraa ee kale aayadda alukraa kale waa ayadda ahlunaarka ka hadleyda qablahaa aayaddan ka hor xaal ay ahaatay wahiya aayadaasu xataa idaa jaa ahlu naarkii markay naarta yimaadeen futixad waa la fura iri wow lama soco jawaabki idaa cadl markay naarta yimaadeen hal mara albaabkii la furay hongorihii iyo holocii iyo wejiga uga dhacay xataa idaa jaa-uuhaa markay naarta yimaadeen ahlu naarkii futixad waaba la furay albaabuha markaasa holanki ku dhac eh? midda hora weyn ayadan goorman ka timi fii jannada bikayri waawin Ah, bغayri waawin wow la-aan weey midda ahlunaar wow maleh midda ahlunaar waqiila waxaa li laysat zaa'idatan maaha wainahaa wowdu caadifatun waa qolo kale wowdan ku jirta maaragtay wa futixad a la isku haystaa qolo waxay lein waa zaa'ida qolo waxay lein waa caadifo qolo waxay leeyihiin ku jirta qowl fiiri waqiila waxaa l laysa zaa'idata maahan wainama wainahaa wowdu caaifatu wey hadda markaas aawa jawaabka idaafo taasaa imaanay mogta markaasuu ku yidhi waljawaabu jawaabkiina maxduufun waa la xadfay wataqdiiru kaana kayta wa kayta macnaheedaa isku xidh marka intaa xataa idaa jaa-uhaa markay yimaadeen ahlu jannihii jannadii oo wa futixad la furay albaabuha albaabadeeda kaana kaana shanigu wuxuu ahaaday kayta wakadaa saas iyo saas ah, iطmacnmu waa xasilin saciduu waa liibaaneen adugu uu soo qada wax umarasio meesha qaalahu sidaas waxaa yidhi azamaqshadiy iyo walbaydaawi ayagaa yidhahdeen waa caadif wa qiila waxaa la yidhi waa wulxaalba wey oo waxaad leedahay xataa idaa jaa-uuhaa markay yimaadeen wa futixad haddee ficil maadiyo xaalad soo qadar wa futixad walxaalna ay yimaadeen futixad qad futixad la furay albaabuha albaabadee ayadoo albaabadii loo sii ballanqay iska layrsanayda markay yimaadeen saasaa leedahay waa xaalay yidhaahdeen waqad futixad walaal qad futixad la furay wey fadakalat ilwaaw wawdu waa gashay libayaani caddayn annahaa jannadu kaanad inay ahayd mufataxatan mid la furay qabla majiihim imaatinkooda ka hor waxudifat waa la xadfay wowda waxudifat wowda waa la xadfay fi laayati ula aayadda horo ahlunaarka ka hadle libayaani caddayn la caddaynaa annahaa naartu kaanad inay ahayd muqallaqatan mid la xiray qabla majihin intaysan imaan si hongoraha hola wejiga uga dhaco ay sidaysa usii neecawsan xoogaa anan kulaylku ka bixinaa la oo siday isku cunaydo iyadu ah ayaga wejigooda lagu fura isla markiiba markaasay wejiga ka diirane libayaani cadayn la cadaynah anahaa naartii kaanad inay aheed muqalaqatan mid la qunfulay qabla majiihi ahlunaarka imaatinkooda ka hor qaalahu sidaasna waxaa yihi albagawiyu macaalimu tanziilka wey tafaasiirta ugu qiimaha badan inta tafsiir qur-aanka lagu fasiro kuwa ugu qiimaha badan uu kamid yahay macaalimu tanziilka bagawi isaga iyo ibnu kaiir ibnu jariir dabari iyo adwaa-ulbayaan afar kitaabo loo dhigo tafsiir laguma helo mana sina afartoodu oo ibnu kasiir tafsir lamida ah arki maydi ah, hor iyo dib midna u arki mayd tafsir ibnu kasiir lamida ah. inta kalena ibnu jariir wax lamida arki mayd wax lamida arki maydi marka afarta tafsiir waxa weeyaan qofku waa inuu dhinacyada dhigta hadduuba qur-aan raje ka qabo inuu maqsuudkii alle fahmo sheeko bereley lama rabe waayahay wuxuu yidhi hadda ridiskiiyuu bilaabay qolooyinkii sheegeen waawu thamaniya uu naqdis la daba waa uu amaaniye qoladii sheegeen oo hadda naqdigii ku bilaabay wuxuu yidhi wa qowlu jamaacatin koox warkooda kooxdoo min aludabaai udabaa adiib adiib nin luqada aada u yaqaan udabaa kariim kuramaa shariif shurafaa wa qowlu jamaacatin koox warkoodao min aludabaa'i kuwa adiibyada ka mid ah kal xariiriyi sida xariiri oo kale iyo waman wa min annaxwiyiina kuwa ka mid ah kabni khaalaweyhi sida ina khaalaweyhi oo kale xasan ibnu axmed ibnu khaalaweyhi oo kale iyo wa min almufasiriina kuwa kamida ka saclabi darabtu qisas iyo wax daciifa iyo israa'iiliyaad tiro badanna tafsiirka saclab waa la akriyaa waad ka dhergay qisas iyo sheeko badani waayah wa min almufasiriina xaalu ka mid yahay ka saclabi inahaa wowdu ayil waawu oo ku jirta fi wa futixat ah ayil waaw wowda wa futix ayil waawa wey ayil waawa ila inahaa ala fasira ismu inadaa la fasira inahaa ayil waawa fi futixat xaalay ku sugan tahay waawu hamaaniyati waa wowdii sideedda yidhaahdeen lianna abwaab aljannati hamaaniya maxaa yeele albaabada jannadaa sideed cadadkana waxaa la yidhaahdaa waaxid اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية a la yidhah si aad u ogeysid oo sabcadu inay tahay cadad kaamila xaashadu kugu sheega waaas walidaalika sidaas daraaddeed inay waawu amaaniye tahay wawdaas waawu amaaniye inay tahay daraaddeed lam tadkul ma gelin fi laayati aayadda qablahaa aayaddan horteeda xalay ku sugan tahay lianna abwaaba jahanama maxaa yaele albaabada naarta jahanama sabcatu ayad waa toddoba iyo sideed ma dhamo taa lama geliyo marka lama geliyo wawda saasay yidhahdeen wa qowlun qowlkood ay yidhaahdeen ina minhaa ay min waawi amaaniya waxaa ka mida qowluhu tacaala wasaaminun kalbuhum haada alqowlu qowlkaas laa yardaahu raalli ka noqon maa naxwiyu qof naxwo loo nisbeeye raalli ka noqon maa liannahu qowlkaas laa yatacallaqu bihi kuma tacalluqo xukmun ixraabiyu xukun ixraab loo nisbeeyey walaa sirun sir macnawiyun oo macno loo nisbeeyey sir qarsoono macnaana faa'iidayn may icraabna keeni may waawi amaaniya waa iska sheeka bareley والqول in la yidhaahdo bdalika ay ban lwaaw wowdu waaw amaaniye wey fii qowlihi tacaalى wnahun can munkar maxaa l waxaa ka horeeya aلطaa'ibuun alcaabiduun alxaamiduun aلsaaixuun alraakicuun asaajiduun alaamiruuna biاlmacruuf toddobaa horeyda wanahun can munkar sideed lnnahu naahiga alwaصfu waa tilmaanta asaaminu sideedeeya abcadu kanaada ka fogba kanaada ah, ka fog kanaada ka fog min alqowl in la yidhaahdo bidalika waaw hamaaniya fi laayatayni labadii aayadoo aayat zumar iyo aayat lkaafi tanaaba ka daran tanaaba ka daran abcadu waa ka fogya min alqowl in la yidhahdo bidalika waaw hamaaniya fi laayatayn labadii aayadoo aayat zumar iyo aayat lkaafi qablaha ayadan ka hor xalay ahaadee wlqowl in la yidhahdo bidalika waaw hamaaniya fi qowlihi tacaala sayibaatin wa abkaar oo la yidhahdo hadda waxaa ka horeyday mslimaatin muminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin ayibaat toddoba ka horeydi waabkaaran waawu amaaniya in la yidhaahdo kan waaba fasaad banaanka yaala maxaa yaele waawu amaaniye waxay qolada sheegtay waxay yidhahdeen waa la iska tuuri karaa macnuhuna waxba ka bi maayaan ah, haddii ay waa adkaar ah, haddii la tuur awooda ku jirtana macnaha fasaada macnaha fasaada maxaa yaele waxay noqonayaan bikaaro iyo bikarana ah sayibaad ah hal gabaroo bikrana ah sayibana ah saasuu noqonay kaas meesha lagama rabo waayo wlqwl in la yidhaah bidalika waaw amaaniya fi qawlihi tacala sayibaatin waabkaar lna lana albakarata bakaaradu waصfun waa waصfi haaminu sideediya daahir اfasaad fasaadkiis waa muuqdaa lana waaw amaaniya waaw amaaniyadu saalixatu waxay u suubataa lisuquudi dhicitaan waa la iska tuuri karaa macnuuna isma bedelo cindalqaa'ili bihaa dadka sheegaayo w anugu maba aaminsana inay jirte cindalqaa'ili bihaa qofka sheegaaya waxay u suubataa dhicitaan ee anugu maba aaminsaniya dhe cindalqaa'il saasuu leeyahy wahiya wowduna fii hadi aayati laa yasixu ma ansaxayo isqaaduha in la rido id ciladu waxay tahay laa tajtamicu ma kulanto ahuyuubatu garobnimo iyo wabakaratu bikanimo walaysat adkaarana maba ahanba sifatan amaaniya sifatan saamiya sifa sideedaad maba ahanba maba ahanba waa mid sagaalaad maxaa yeelay laga soo bilaabi maa muslimaatin tirada tirada muslimaatin in laga soo bilaabaanba saxayn laga soo khayrana laga soo bilaaba sifa sagaalaad weyba wuxuu yidhi sifa sideedayda maahan وإنما wax kale ma hiya taasicatu way id ciladu waxay tahay awal صifaat صifaata ugu horeyda oo ilaahay uu yidhi gabdha صifaadaas laha lagu siinaa khayran minkuna wey khayran minkuna wey wa qowlu haclabiyi haclabi qowlkiisa ou yidhi ina minhaa waxaa ka mida waaw hamaaniya qowlahu tacaalى sabca layaalin wa hamaaniyata ayaamin sahw malaha waaba halmaanba haclabi waaba iska halmaamay sahwiga daahiru muuqda لannaha wowdan وamaaniyata ayaamin ku jirta caaطifatu weeye wdikruha in meesha lagu sheegana waajibo waaba waajiba wاllahu subحaanaه وataعalى aعlam slى اllah وsلم وbaaرك عalى نabiyina mحamed